الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد baabu salaati aljamaacati waalimaama halkan wuxuu ku xusayaa baabkii ka warramayay jirka ummaddu ay u tukanayso ee cibaadadii salaada ahayd aynu ka soo hadlayna loo gudanayo iyo qofku marka la tukinayo waaya marka alimaama alimaamatu wal alimaamu waalma'muum axkaamta ay yeelanayaan wey qofka wax tukinaya kala tukinayo iyo shuruud alqudwa marka la isku dayanayo shuruudda ay yeelanayso waaya waxa baabka sida uga hadlayaa ay noqon doontaa ama mabaaxiftu inuu tilmaamo sheekuu ka waramo fadliga ay leedahay salaada lagu tukado jamca dadkoo loo sheego fadliga camalkaasi uu leeyahay faa'iidadiisu waxa weeye inay helaan dhiirigelin aada u weyn in laguna waxaa qabo iyo in laguu sheego markaad qabato waxa waxaad ka helayso waa laba arrimood aada u kala tagsan waxaa haddaad qabato intaasaad leedahay ajrigaasaad leedahay akhriya adduunyada waa shay xaafid ah oo qofka ku riixaya waxaa la faray arrinta labaad waxa weeye inlas inaynu ka aragno xikmadda ku jirta iyo qiimaha macaasirta ku jirta jamca wuxuu ka hadli doonaa xukumka xukumka salaadii in jamca lagu tukadaa ma sunna ma fardulcaynba ma fardulkifaaya salaadu ma ansaxaysaa jamca la-aantii mise jamacun bay u baahan tahay haddii lagu tukan karayo kuba ansaxaysaaba wuxuu ka hadli doonaa goorta la isku xidhanayo imaamka iyo maamuunka maxaa la gudban siday isu hogaaminayaan arrimahaas oo dhan buu gudageli doonaa tilmaanta salaatuljamaaca waxa weeye waa ijtimaacu lmusaliina fii ficliha zamana wa makaana dadkii tukanayay oo salaadii markay tukanayaan u kulma iyaga oo goob cayiman isugu imanaya wakti cayimana wada tukanaya tacriifkeeda waa intaa ijtimaacu lmusaliin fii ficlihaa fii makaanin waaxid wa fii zamanin waaxid wakti keliyana way wada tukanayaan meel keliyana way ku wada tukanayaan iyagoo wada tukanayo ururay arrintaa markaynu idhaahno waxaa ku baxaya salaadii eh, laga daba tukan lahaa idaacadda iyo telefisyoonka way dhacday dadka qaarkood inay shakilaan isqanciyeen qoliya halkeenna jooga qaar ka midaba ile qofku markuu isagu isu fitwo isu fityoodo wax badan baa uu arkayaa inay uba dhib yaryihin qof yidhi niyo anigu xaramkuunbaa la tukadaa idinku masaajidan yaryar baaba ku tukanaysaanbe anigu xaramkaa weyne waasicaa ayunbaabaan marka halkaa imaamku uu xidhanayo cishaa iguman ana la xidhaa wax nagu kala teg nagu kala maqaniyo ma jirada codkiisii baan maqlayaa muuqaalkiisiina waan arkaya sidaan adigaaga ku adigaaba laga yaaba inaanan ku arkayno jamcii wixii gudbay marka waxaa laga waayay zamanan wa makaanan dee meeshiina isku mid maaha waktigiina isku mid maaha taasi halkaasay ku tagtay waa cibaado mashruuca waxa ay ku tegayaan dahab alaimatu halaaa abu marka aynu taasi waxa waa tacriifkeeni xagga axkaamteeda kolka la eego ama xukumkeeda waxa uu kuleeyahay saddexdaa madhab abu xaniifa maalik shaafici ayaa ku tegay inay sunno aada u adagta waxaanay soo daliishanayaan xadiidkaaynu arki doonno ka warramaya fadliga salaadan jamaca lagu tukanayo sheegaya in shan iyo labaatan derajo ay dheeraad la leedahay ama toddoba iyo labaatan darajo marka haddii la yidhi faadil iyo mafduul baa jira dee waa laba shay oo jiro weeyi macnaha way kala fadli badan yihiin un mooyaane waa ansax macnaha waxa ay leeyihiin xadiidka wuxuuna laga fahmi karaa sunne imaamu axmed waxa uu ku tegay inay waajib tahay ibnu taymiya iyo ragga lamidii waxay doorteen ana aljamaacata shardun lisaxati salaa in salaadu marka ay ansaxayso qofku hadduu jamac ku dhow heli karayo inaanay kaba ansaxayninba ilaa uu ku tukado jamaca ayaaba iyaguna ku tegeen qowlkaasina waxaad moodaa inuu aada u sii yaro fog yahay waayo lama sheegin qof jamacla ku tukado layidhi salaada soo celi laa naclamu ibnu qudaama ayaa taa ibnu taymiya radiyey wuxuu leeyay laa naclamu axadan awjaba licaadata calaa man sallaa waxda qofku hadduu gaar ahaan u tukado cidkili soo celi lamaayo waaya shawaaficda qaarkood sununbu halkan qolada sunnaha u raaciyeen waa fardulkifaaya ay ku tagaan qaarkoodna xikmadda iyo sirta ku jirta cibaadada iyada ah waa jamc waa urur barakaysan isla markaa ummadda isku xidhaya muujinaya wadajirkoodii muujinaya walaaltinimadoodii ay ku garan karaan duruufta dadka muslimiinta maalintaa kusoo koran cidda baahan intaasoo wax loo qabanaya intaaba way ku garan jireen ururada noocane mid caamah iyo mid khaasaba ee islaamku uu jideeyeyna aad iyo aada u fara badan oo sira oo xikmada ayaa ku jira oo qofka bani aadamkii marka uu kaa maqan yahay iyo markuu ku hor joogo ay isfariidinaysaan ay isa salaamaysaan ay isweheshanaysaan dareenkiina uu kala duwan yahay marna waxaa laga yaabaa inuu gidaar iska dhiso shaydaan oo uu bineeyo mar walba war uu ka keeno oo hebel waxaasuu ku maqanya iyo ismaydaan arag iyo waxaasaa jira laakiin qofka mar walba marka la isarkayo isbarbar taagantihiin wax dhibiba ma jiro bidalik ba ayaa jamci uu yahay maalin walba iyo habeen walba jumcadiina waxay noqotay wiigii mid mar la ysu imanayo ciidihiina waxa intii mandiqad ku wada nool ayaa sanadkii hal mar isu imanaya caalamka dadka ku noolena xajkiiba mar isugu imanaya waa ijtimaaciye faa'iidooyinkoodana hoostaa ukala dambeeya waay xukumkeedii iyo xikmaddeedii iyo sirta ku jirta jamacan iyo tacriifkiisii soo tilmaamay fadligiisii baynu gelayna can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxu uhi salaatu ljamaca salaada jamaca lagu tukadaa afdalu way ka dheeraad leedahay min salaati alfad salaada keli lagu tukado waxay ka dheeraad leedahay bisabcin wa cishriina daraja toddobiyo labaatan derajo ayay dheer muttafaqun calayh walahumaa labada sheekh waxay wariyeen can abi hurayrata radia allahu canh bihamsin wacishriina daraja bihamsin wacishriina juz-an riwaayada bukhaariya can abi saciid daraja ayay iyaduna sheegay shan iyo labaatan juz ama gobol iyo shan iyo labaatan derajo iyo toddobiyo labaatan derajo sidaasaa fadligeedii dee taasaaba kaaga filanba shantan wakti haddaad ku tukato habeenkii iyo maalinta maanta iyo caawa haddaad ku tukato jamac waxaad ka dhigan tahay toddobiyo labaatan cisho adigoo tukaday oo keli ahaan u tukaday ayay u dhigantaa marka way kala cimri dheeraanayaan ilaahay idankii qofka salaadihii jamac ku tukanaya iyo ka kale ku tukanaya labadaa qof xagga cimrigoodii midda cimrigiisii waa mid akoonka wax fara badan oo khayra qofka loogu biiriyey oo isagoo muddo yarbaa cibaadaysanayay ayuu cimrigiisu dheeryahay khayrka ururiyey daraaddeed iyo bisilka u raasaysan midna cimrigiisu dee waxa uu ka dhigaya mid laga dheereeyey waa qof labadaasa ka kala dhigay waaya xadiidku markaa wuxuu tilmaamay fadliga cibaadadani ay leedahay lagu tukanayo jamaca waxaa markaa qofkii muslimkaa looga baahan yahay in himi hamigiis iyo maxaanku dhahdaa qofka hankiis uu weynaado oo adigoo helaya toddobiyo labaatan arrin oo waaweyn oo ajri ah inaanad mid qura ku maarmin oo aanu mid quri ku deeqin waxaa loo ogol yahay oo keliya qofka inuu ku tukado gurigiisa markuu macduur yahay ee cudurdaar u yahay waynu arki doonaa markay haddaba sidan qofkii looga ajri badanaya waa marka isagu uu camdi ahaan ama isagoo kari karaya jamaca inuu yimaado uu dee ka maqan yahay hadduu cudurdaar leeyahay qofku markuu musaafir yahay iyo marka uu xanuunsanayo ee uubu ku macduur yahay ma cudurdaarba jiro ilaahay wuxuu u qorayaa ajrigii uu ku tegi lahaa jamaca sida xadiidkii saxiixa aynu kusoo marayna ee ka hadlayay qofka musaafirka iyo ka mariidkaa waayo isaga wax kabafalaho xaggiisa ka yimi ma jiro ee arrin baa dhacay ka xoog badan labadan xadiida midna toddobiyo labaatanka darajo sheegeen midna shan iyo labaatanka maxay kala noqonaya waxaa la yidhaahdaa alcadad alqaliil taxta alcadad alkatiir tirada yari ta badanun bay hoos imanaysa toddobiyo labaatanka darajo wuxuunay hoos imanayaan oo aanay anfiyi karaynin shan iyo labaatanka darajo toddobiyo labaatankunbay hoos imanayaan Ah, riwaayadan labada way iska waafaqsanyiin shan iyo labaatanka laakiin mid baa dheeraad sheegta toddobiyo labaatana dheeraadkaasina waa jiraa uu sugan yahay fadligii waa kaa waxyaabaha qofka muslimka muslimkaa ah, camalka kusii dhiirigelaya waxa kow ka ah fadligoo loo sheego laba waxa isaguna ku dhiirigelinaya marka wacdiga saa loogu sheego waciidka iyo hanjabaadoo ista loo dhiibo waciidku waxa weeye qofkani hadduu camalka sidaa ilahay u doonayo u qaban waayo maxaa ku dhacaya marka tashriicaadka rabbaanigaa ama sharcigan samaawigaah shuruucda kale bashariga ama ardiga ah ee bani aadamku uu dejisto waxyaabaha uu dheer yeelay labadaas ka mid yihi waxaa la socda ballanqaad iyo bushaaro waxaa la socda waciid iyo hanjabaad cidda waxaan fulin weyda labadaasibaa marka la socda waciidkii hanjabaadii markaa qofkii jamca ka tegaydaa lagu sheegay wacan abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama qaal nabigu wuxuu uhi waladii nafsii biyadi waxaan ku dhaartay ilaaha naftaydu gacantiisa ay ku jirto laqad hadamtu waxaan doonay an aamura bixadab inaan idhaahdo xaabo ha la doono fa yuxtaaba dabeetana xaabadaa lasoo guro uma aamura bisalaa salaadiina aan amar bixiyo fayu'adana laha oo loo aqiimo oon idhaahdo waa qiima uma aamura rajulan ninaan amro oo fayauma annaas dadka u imaam noqdo muaadinow aqiim hebelowna imaam noqo aan idhaahdo uma ukhaalifa dabeedna aniguna aan ku noqdo ilaa rijaalin rag laa yashhaduuna asalaa aan jamaca imanayn qolyo aan jamaca soo xaadiraynin oo meelahooda iska iskaga jira huluulaha ku jira inaan ku noqdo fa uxariqa calayhim aan ku gubo buyuutahum xaafadahooda aan dabgeliyaan ku ololiyo taasaan doonay waaladii nafsii biyadi mar kaluu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku dhaartay low yaclamu axaduhum hadduu midkood og yahay kuwa meelaha iskaga eh, kaga habsaamaya jamaca annahu yajidu inuu helayo carqan samiinan in yaroo heliba wey in yaroo heliba haddii uu heli lahaa oo weliba inta lafta ku dhegana aw amase nirmaatayn laba feenasho feenasho xasanatayni wanaagsan la shahida alcishaa cishaa'iga wuu iman lahaa sidaasuu markaa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waaya waa hanjabaadaad iyo aada u adag waa daliilka ay soo qaadanayaan culimada tilmaamaya jamcu inuu waajib yahay waana qowlka la odhan karo xagga adilada jumhuurtu haba ka janjeedheene wuu adilo badan yahay waasaynu arki doono daliiladiisiibay ka mid tahay kani wuu ka mid yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam kule jamcaba waxaan doonay inaan mar uga hadho nimankaa wax ka qabashadooda jamicii oo uu nebigu dayn waayey isagoo dadka ka maqana uu yihi cidihatukiso muhiimadiisuu leeyay jamicii oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xanuunsanaya uu usoo luuday jamicii oo uu nin indhoolaa ha ka maqnaanina kaalay jamicii oo la dayn waayey iyadoo xabaddu dhacayso iyadoo xaaladaha dadku ugu xasaashisan yahay ee ugu digmad badanya waa goorma waa marka madaafiicdu dhacay dadka naxariis daraaddeed calooshuga soconaysa qaar waktigaasaa la yidhi ha la oogo oo imaamku jamaca dadka ha u oogo ayaa oo salaatu khawf dee kayfiyadaha ay leedahay waa aayaddu tilmaamaysa marka arrintaasi waxaad arkaysaa miisaanka ay leedahay salaadii jamac la-aan hadduu qofkii ku tukado ajri la-aan ajrigeedii oo yar daraadii ah, ha ansaxda laakiin inay waajibta qofki waajibbu ka marka wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waxaan ku hadliyey oo aan doonay inaan waxaabaha lasoo guro oo halkan dabeedna la igu soo guro o hebelow salaada waqiim hebelowna tuki markaasaan doonay kuwa jamca ka hadhaya munaafiqiintae liita inaan xaafadahooda ku noqdo xaabadii aan soo guray aan dad ugu qabto aqalka dhexdiisa dad iyo gaal iyo xaabadii ay isqabadsiiyaan nimankii oo gurigii ku jiray bul kugubo nebiguna waa nebiyu raxma nebigii ilaahay uu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ayaa wuxuu ku leeya waxaan doonay inaan qaar halaaga gubo marka arrin sahlan maaha kolka wuxuu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadkani inaanay diin doonaynay duunyo doonayaan munaafiqa dhaqankiisu waxa weeye wuxuu jecel yahay duunyada laakiin diinta ma jeclaa waa astaanta munaafiqa ajriga faraha badane noocaasa baa loo sheegay dembi dhaaf ilaahay baa loogu yabaa uu iman laayahay haddaba ninka noocaasa haddii adduunye masaajidka loogu sheegi lahaa wuu iman lahaa buu rasuulku leehi sala allahu calayhi wasalam marka laba eray baa ku jira meesha oo low yajidu axaduhum low yaclamu axaduhum annahu yajidu carqan samiinan carqan samiinan alcadmu idaa ukiba minhu maa calayhi min alhubr habr iyo hubri inuu noqdaba dabdi waxa weeye jiirhka marka lafta in laga jaro wa calayhi luxuumun raqiiqatun dayiba ee in yaroo khafiifahoo hilibi ay ku hadho laftii jiirhkii badnaa baa laga qaaday in yaroo hiliba waa saaran maxaa la idhaahdaa marka waa faankii wey waar lafta feenka ka dhameebaa la ydhahda soo ma in yaroo feeno wey wax kaleba isku jiidla inuu helo iska daayo hadduu meel yaruu feento helaya waa laydhaha masaajidka waxbaa lagu feenanaya <laughs> waaya aw mirmaatayni xasanatayni ama laba feedhood oo wan wanaagsan oo iyagana la feenan karo mirmaataynku waxa weeye maa bayna adlaaci shaati min allaxn de isna waa feenasho kale oo labada feedhood jiirka yara isu haya dadku ay jecel yihiin intay feedha caaladeed sabiyaan dib u siilaan ay iska qaliilaan wanaagsi wuxuu hi khayrulcami ma khayrulaxmi maa yali cadma buur <laughs> hilib waxaa u khayr badan bui inta lafta la xidhiidha <laughs> waaya intaa labada feedhood udhaxaysa iyo lafta intaa yaro khafiifkaa dusha ka saara hadii la idhaha masaajidkaa lagu haya muhiima la wasadaqa rasuuluna alkariim sala allahu calayh wasalam maanta iyadoo had haddii la idhaahdo bal ka warrama masaajidka qofku ku tukadaa salaadiiba wuxuu leeyahy laba kun dollar iyo waxaa gaadsiinay laba kun w dee qaar badan baa odhan lahaa dee aan biirina un way biiraysaa meel cag la dhiga magaalada masaajidka lama heleen labadaa kunoo qura ama kunba haddii la idhaahdo dabadaada soo qabsan laha adeer shanta jeer marka aan tukado ee intaasoo sunno aan tukado ee maalin walba aan ku noqnoqdo waa bishii intay noqonaysaa sanadkii intay noqonaysa marka astaanta munaafiqu adduunyadu sidaa uga fikiraayo xisaabiyaa raseeya qofka kalena ajriga ayuu baadi doonaa sidaasaa nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam marka halka aad ka doonaysa adduunye aakhiro ka doon adduunyadu waa wax marna la helo marna la waayo iska saalanta waxaynu xadiidkan ka fahamnay salaada jamcu inay ragga qaangaarhka waajib ku tahy qofka jamacaa ka taga cudurdaar la-aana cuqubo ilaahay uu mutaysanayo weliba gaar ahaan fadliga salaada cishaa'iga iyobuu si gaara ah usii xuseeyey iyo ta subaxoo dad badan ku culus ta munaafiqiinta ugu culusay waxa uu kuleeyahy qaacidadiina waa laga qaadanaya haydaru lmafaasidi muqadam calaa jalbi lmasaalix maslaxa ku jirta munaafiqa noocaasa in la gubo laakiin mafsadada ka dhalan kartaa waxa weeye dee dabkan munaafiqa lagu shiday in muumin ku gubtaa laga yaaba oo masaakiin iyo naati iyo xaafado iyo dadaan wax ciqaabtan mutaysan waxaani uu gaaro taa darteed buu nabigu uga daayay waxaa xadiidka aynu ka faa'idaysanay arrin muhiimi markuu jiro miisaan le xagga shareecadda dhexdeeda in qofku dhaaran karo dhaartaasi waxay tusinaysaa ta'kiid kuwa qolada cilmulmacaaniga idhaahda mu-akidaadka waxyaabaha kawka dhaartaa ka mid a ah. markaad wax adkaynayso ee aada miisaan u yeelayso waaya waxaa halkan aynu ka faa'idaysanaynaa qofka mufsidka ah in lala wareegi karo hantidiisa ama ibaada lagu samayn karo goobaha had iyo jeer ee laga kari waayo in ama lagu tunto ama khamri lagu cabo ama lagu sinaysto ama balaayo lagu sameeyo maxkamaddu marka iyaga xukunto waa inay ibaada ku samaysaa oo meeshaana baabi inay ku samaysaa waaya taana hore aynu usoo xusnaanay eh, xusnay qofkan inuu yahay khasiisa dunya adduunyada maaragtay cabdu dunya wey waa uu horu marinaya haddii uu laakiin jiro cabsi ama ay jirto madar ama uu jiro xanuun dhib male taa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waynu gaari doonaaye waar dadka xaya cala salaax xaya cala salaaxa odhanine alaa salluu fi rixaalikum alaa salluu war iskaga tukada xaafadaha sida ha la idhaahdo kolka uu jiro maxay cudurdaar oo ah roobkii halka xayacalsalax ka odhan lahaa muadinku waxa uu leeya alaa salluu fii rixaalikum alaa salluu fii rixaalikum war iskaga tukada xaafadihiina odhanaya taas waxay tusinaysaa marka cudurdaar jiro oo dhan <clears throat> waxaanu ka qaadanaynaa qofka imaamka raatibka ahi markuu masjid dee mas-uul ka yahay inaanu iskaga teginuun laakiin naayibu u sameeyo oo dee haddii imaamkii uu iska masjidkii iskaga tagoo kolba midi galo dad badan baaba ku nacaya masaajidka oo odhanaya meesha nin waliba gelayo waa in cid uu u xulay ila waa qiyaade iyo hogaaminu madeede waa inuu cid kaga tagaa way dhacdaan imaamyadu inay iska tagaano oo dabeedna maalma un la waayo oo la idhaa hebelow ina tuki uun marka nebigu istikhlaaf buu ka hadlaya adaankii inaan nin kaga tago imaamnimada inaan nin kaga tago saasuu xusaya xukumka salaada in maaragtay sunna iyo faralka ay ti horeyn usoo xusnay yada marka dee dadkeennana in fara badan oo tukata runtii oo inta badani dadkii ma tukato inta tukatana in badan oo ka mid a ah, ayaa iskaga tukata mafrishyada iyo meheradaha iyo xaafadaha iyo ayay iskaga tukadaa miisaankan uu siiyey xadiidka rasuulka sala allahu calayh wasalam cibaadadan dadkeennu caado ahaan ma laha oo ma siiyaan qofku wuxuu iska arkayaa inuu halkan iskaga tukadaa inaanay wax dhibaba lalahaynba marka cibaadadan inaad jamaca la timaado waa waajib haddaan dhibaato jirin haddii dhibaato jirtana dee acdaaruljamaaca qofku cudurdaar waa yeelan karaa marka xukunkeedii ayaynu weli wadnaa وعan abi hurayraةa radي الlahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam nebigu waxau ihi afqal الصalaaةi calى اlmunaafiqiin salaada ugu culus munaafiqiinta salaaة اlcishaaءi wa salaaة اlfajr labadaas salaadood weeye cishaa'iga iyo subax walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa labadaas salaadood ajriga faraha badan ee ku jira la atowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan iyagoo gurguuranayaba ha ahaatee xataa hadday socod ku iman kari waayeen gurguurad bay ku iman lahaayeen ee waan la tusin oon loo nuurinin waxaa ku jira muttafaqun calayh wa canhu qaala أtى النabiya slى الlahu عalayhi waslama rajulu acmaa nebiga waxa u yimi calayhi الsalaatu wasalaam nin indhala waa ninkii indhalaha ee laysku imtixaanay ah, waxa weeye cabdilaahi ibnu ummi maktuum siday riwaayooyinka qaarkood fii bacdi duruq ay caddaynayaan cabdilaahi baa u yimi oo ahaa nin indhala mu'adinkii ahaa faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah inahu arrinku waxau yih laysa lii qaa'idun qof ihaga ma lihi indhoole hagid buu u baahan yahay qof ihaga ma haysto yaquudunii ila almasjid oo masjidka ii soo kaxeeya intuu isoo gacan qabto qof sidaa igu jajaban oo ii heelan ma hayo marka dee jamacii riwaayinka qaarkood waxay ku darayaan magaalada madiinana waa daatu hawaan waxa ay leedahay bahal hoose waxaan baabacada ku socdaa iska badanoo dee in qaniinyaba igu timaada ayaan ka baqayaa ma iska joogaa guriga ma ku tukadaa farakasa lahu nebigu ruqsad buu siiyo wuxuu iskaga tuka guriga falamaa wallaa markuu jeedsaday dacaahu wuu u yeedhay oo ninkaa loo yeedhay bu faqaala wuxuu nebigu ku yidhi indhoolihii hal tasmacu nidaa adaanka ma maqashaa bisalaati loo adaamayo yeedhmada salaada loo adaamayo ma maqashaa qaala nacam qaala wuxuu nebigu ku yihi faajib haddaba soo ajiib oo macnaheedu yahay kaalay sidaasaa markaa xadiidkana u tilmaamay labadaas xadiidba waxay sii xoojinayaan salaadan jamaca in lagu tukadaa inay waajibta waa labada salaadood ee ugu culus cishaa'iga iyo subax munaafiqa buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam wainahaa lakabiira ilaa cala alkhaashiciin qofkii kale way ku culustay wasadaqa allah qof xoog leh oo xoolo leh oo imkaaniyaad wax kastaoo cibaadadan ay igu suuro haysto isugu hagaagsan yihin wax ka dhimaniba aanu jirin biyihii iyo dharkii iyo caafimaadkii iyo waxalba kari kara inuu lix daqiiqo ku tukado ayaan la marsiinayno gow inuu kaanamaa yashacadu fi samaa inuu cirka fuulayo sida dayax gacmeedka oo qarxin uu baahan yahay ayaa la moodaa marka wa asqal buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam marka cibaadadu qofku hadduu dareemo in culaysku haddaad aragto in wax ku jiidanayaan oo aada sii siqayso oo marka hore cibaadada shaygii kayska iyo difaaca u noqon lahaayoo sunnayaashii aada soo yaraynayso oo faralkii uu degan degan ku jiro ama aada ka dibbacayso ama aada jamcii kasii socoto inaad silan tahay ogoo wax kusoo haraaciyayaan oo aad inaad isdaweyso isdabaqabatayso u baahanta marka culayskani waa astaan iimaan yaraan ah ayuu sheegaya marka labadaas salaadoodna dee khatartooday leeyihinoo cashaayigana dee wakti dambea la tukadaayo malaha dee imikaada lasoo jeedjeedaa waktigan magaalooyinka baadiyahoo kale dee dadku wakti hore iska seexdaan salaada subaxna dee waa ku culustaha iyadana <clears throat> marka had iyo jeer dadkan xas imika qayilee balwadda leh beriyo baaska dadka lagu ibtileeyay waxa dhaca ka tukado laftiisu halkaasuu ka tukanaya nufushka ama intaasoo ninabaa midibo mar yaro baxaya mawlac yaro halkanabuu midibo mar sida digaag oo kale kaga dhagdhagsiinaya qaarkood waxay ku odhanayaan hiidka ama kulaylka aanu ka helnay marqaanka ayaa markaanu meelaha u yaro baxna iyo kala lumaya oo marqaankii aan maanta o dhan diyaarinayay baa lumaya macnaa waalidii biiraysay baa ka ba-aysa marka runtii waa arrin aada u khatar badan waa laba mushkiladood oo isa saaran oo qofka jirhkiisii iyo ruuxdiisiiba way ku dhimanayaan markuu balwadaana ku jiro qofkii bani aadamkaha cibaado la-aantaana uu ku jiro ruuxdiina way dhimatay jasadkiisiina waa dhintay dabeedna qofkii waa qolfoofun buu noqonaya aakhirka hebelkii la yaqaanayo bartiraynayunbaa la arkaya gacmaha taagtaagaya walow xabun xabig waa isagoo gurguranaya indhoolihina saasuu nabigu ku ui calayhi salaatu wasalaam markii hore ruksad buu bixiyey waxyibaa soo degay ha fasixin bala indhoolaha indhoolaha laftiisa ha yimaado dabeedna war soo noqon faajib culimada qaarkood baa ku fasiray adaanka oo aada maqashay ajiib macnaheedu waxa weeye ijaabat aladaan horeynu soo marnay kelmaddu idhaada ka daba dheh allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaha ijaabadii noocaa ahayd bay ku fasireen laakiin taas waa nooc tawiilahoo durugsan weeye lagama hadlaynin adaan ajiiba maxaa laga hadlayay jamaca ma imaadaa mise ma imaadaa laga hadlayay marka eraygu midna daahir buu ku yahay midna muawal buu ku yahay waliba waa ta'wiil hayru mustasaaq ta'wiil aan ku habboonayn wey macnaha laga hadlayay baa la eegaya oo ahaa jamaca iyo fasax qaadashadii labadaa salaadood ayaa naftu ay had iyo jeer iska yara culus tahay oo raaxada ayay iska yaro dugsanaysaa ajrigeeduna cibaadada kol kasta oo eh, nafta shaygu ku adkaado oo aada marsiiso ood ogolaysiiso waxa aada leedahay ajri aada u weyn jamaca in masjidka lagu tukadaa inay waajibtay baa halkan ka arkay oo xataa jamac kale haddaad guriga ka helaysa aan jamaca ah lagu tukanaynin ee jamaca masjidka lala tegaya nicmada ay leedahay iimaanku ayuu xadiidku ishaaraya ama tilmaamaya iimaanku wuu fududeeyaa camalka saalixa waa ka nabigu le almumin alqawiyu khayru waaxabu ila allahi min almumin adaciif ilaahay wuxuu ka jecel yahay muminka qawiga ah muminka qawigaa ah buu ka jecel yahay muminka daciifkaa ah. quwada la sheegaya waa quwada iimaanka ee tii xoog xooga iyo jasadka ahayd وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال waxa uu ihi man samica النداء qofka adaanka maqla intaynaan horta kaa hore soo dhaafin nebigu ninkan wuxuu ugu sarjaray adaanka ma maqashaa macnaha masaafadda uu weliba jamcu sii waajibeed halkaa ka fahmaysa aadaankan dee laga warramaya naqalkiisa uu nebigu ugu sarjaray waa kee ma kii microfoonka lahaabaa mise waa bilaa microfoon berigaa bilaa microfoon ba kan microfoon kale ama idaacadda ka baxaya ma aha kaasi dee waa kayru caadiyo masaafadda laga maqlaya waa masaafad aada u fog laakiin kaadaha lagu adaamaya haddii la doonee masaafad dhow baa markaa uu tilmaamaya rasul oo qofkii aan mashaqa soo gaadhay hadduu indhalaayan aan mushaqa soo gaadhay hadduu daciifiyana aan mushaqa soo gaadhay hadduu xoogiyana aan mushaqa soo gaadhay masaajidka garoonka ku yaalla dee marka lagu dhaa salaadaha ka gaar masaafadda intaa la eg jira waaba dee dhib baa kaa soo gaari karay marka qofkii xaaladiisu aanay dee maaragta wakti walba iskuma harin inta loo soconaya waad garanaysa marka waa meel u dhow qofka man samica nidaaa falam yati qofka adaanka maqlaan imanin falaa salaata lahu salaadi uma jirto ilaa min cudrin cudurdaar oo jira mooyaane rawaahu bnu maaja wاطaaraquniyu wabnu xibbaan wاlxaakim intaasiba way wariyeen waisnaaduhu calىa shardi muslim silsilada sanadka waa shardigii muslim shardina waa wuxuu shardista wey waa raggiis raggii uu xulay ee uu wax ka warinayey ee isagu hufuu haadiyey raggii baa laga warinaya shardigu waa noocaa laakiin raggaasi ha wariyeene rajaxa bacduhum waqfa qaarkood inuu mawquuf cala bni cabaas uu ku joogo ayay wariyeen ay sheegeen marka xadiidku in uu mawquuf yahay buu ku ansix inuu marfuuc noqdona daciif buu ku noqon oo shayga marka xaqiiqadiisa loo daayo saxiix baa laydha marka xaqiiqadiisa laga duwana daciif baa laydha laakiin dee macnaha xadiidkuu ka hadlaya waa macno saxaho nusuusta hore saxiixa ayaynu ka soo faa'iidaysanay mustafaadaadka uu ku soo celiyeyna badankoodu xagga horun baynu kusoo horumarnay waxaa sii xoojinaya jamacan waajibnimadiisa afarka cabdilaahi bni mascuud laga warinayo ee uu ku tilmaamaya dhaqankii rasuulka cibaadadan uu u gudanayo sala allahu calayhi wasalam wuxuu ibnu mascuud leeyahy man sarahu an yalqa allaha qadan musliman war qofka ay farax gelinayso inuu ilaahay la kulmo maalinta qiyaamaha isagoo muslima falyusalli haadihi salawaati alkhamsi xaysu yunaadaa bihin salaadahaa shanta ha ku tukada halka laga adaamayo masjidka ah faina allaha sharaca linabiyihi sunana alhudaa ilaahay wuxuu u jideeyey nebigiisa wadada hanuunka wadooyinka cadcade hanuunkee la marayo وأdاء hadihi الصaلaوaaت الخaمس في المaساaجiد min sunan الهudى masjidkiioo salaada lagu gutaa waa طariiqii hanuunkoo cagta la saaray وإnakum low صalaytum fيi buyuutikum lataraktum sunaةa نabiyiكum haddaa xaafadiina iskaga tukataan dee sunihii nebiga waa baktiiseen ogaada walow taraktum sunaةa نabiyiكum la dalaltum waa anbateen haddii sunihii nebiga ka tagtaanna walaqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu canha ilaa munaafiqun macluumu nifaaq waan garanayaa buui waktigii nebiga iyadoo jamaca aanay cidi ka maqnaan jirin mid oo munaafiqnimada lagu yaqaano mooyaane walaqad kaana arajulu yu'taa bihi yuhaadaa bayna arajulayn qofka waa la keeni jiray iyada oo la wandaafinayo laba nin dhexdood oo laba nin ay soo garab galeen kii naafad ahaa kii xanuunsanayay laba nin buu garbaha soo qabsanaya markaasaa lasoo waandaafinaya xataa yuqaama fi saf ilaa safka lasoo joojiyu sidaa ku tukado qaarkoodna ay dhacdayba inay naftu kaga baxday sida dahaadi siyaaru aclami nubala kusoo naqilaya waayo marka dee nusuustana way maarata aharka laftiisu oo muslim uu wariyey isna saasuu tilmaamaya waa xukunkeedii iyo fadligeedii baynu ku dhex jirnaa wa can zayd bn aswad radia allaahu canhu أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح نبgu la tukaday صxaabigaasi salaadii subax falama صalىa rasuul الlahi salى الlahu عalayه waslm kolkuu nebigii salaadii ka baxay إidaa huwa birajulayni laba nin buu arkay lam yusaliyaa aan tukanin fadacaa bihima wuu u yeedhay arkaalaya bui fajii'a bihimaa labadii nin baa la keenay oo la yidhi kaalaya rasuulkaa idin yeedhaye tarcudu <clears throat> iyada oo ay gariiray faraa'isuhumaa waxa weeyaan kalxamahooda makaa dhuunta ama kalxanta iyaday sidaa u gaggaggag leedaho dee haybaddii rasuulka ay ka baqdeen fa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi maa manacakumaa maxaa idiin diiday an tusalliyaa macana inaad nala tukataan armaydaan tukano waa idin arkayne maxaa idinku dhacee ula tukan weydeen ummadda iyo jamaca qaala waxay idhahdeen qad sallaynaa fii rixaalina e halkaasaanu iskaga tukan aanu deganayn qaala wuxuu uhi falaa tafcala sidaa ha samaynina halkaa ha ku tukanina haddaa kutukadaan ku tukataanna ha ku daysanina taa idaa sallaytumaa fii rixaalikumaa haddii xaafadihiinna ku tukataan uma adraktum alimaam imaamkii soo gaadhaan walam yusalli isagoo weli aan tukan oo masjidkii iyo jamicii timaadaanoo weli salaadii aan la tukanin ama laguma jirana fasalliyaa macahu imaamka la tukado ku xidha fa innahaa salaadan dambe lakumaa labadiina naafilatun sunna idiin noqonaysa salaadan dambe waa sunni rawaahu axmed walafdu lahu waalaat madaxdii kalena way wariyeen wasaxaxahu التirmidi وبن حibاn xadiiku waa صaxiix xadiidkan mustafaadaadka aynu ka qaadanayno waxaa ka mid ah ehm, salaadii kolka aad ku tukato keli adigoo cudurdaar leh haddaad jamac hesho waad soo celin doontaa fadligaa rasuulku ku bushaareeyeyna waad heli doontaa marka waxyaabaha asalaat اlmucaada salaada la soo celiyo waxyaabaha sababta ah waxaa ka mida ah inaad jamac hesho waa mid waa xadiid ay daliishanayaan culimada leh way ansaxaysaa salaada hadduu qofku gooni u tukada buri mayso rifan iyo lisan unbaa ku jira oo salaadii ajrigeedii baa yaraanaya mooyaane ma iska ansaxaysa waayo nimanka soo celiyo dee macnaha taa hore dee sun bay idin noqonaysaa bui marka tii hore faral ahayd wey to dambena waa sunna tii horena waa faral waxaynu xadiidka ka faaidaysanay qof sunnihii khilaafay haddaad aragta ama diinta inaanad iska weydaarsaninoo inaanad iska weydaaran oo aanad odhanin igadaa waxba la hadli maaye ama hadal baa igaga imanaya ama waa shaqo isaga u taalla inaanad odhanine nebigu wuxuu ku leeyay laa taxqiranna min almacruufi shay-an wixii wanaaga kelmad xaqood sheegtana ha ahaatee ha yaraysanin laakiin dee nasiixo u gudbi iyo tala sii nasiixaduna dee xikmaddeeda iyo usluubkeeday u baahantay oo markuu qofku waxyaro khaldo haddii aada jamaca dhexdiisa eh, isu xariifiso o aada huruufto oo aada hadido waxna kaa qaadan maayo adigana waaba laga yaaba in macrikadii dagaalidi dhex maraba annasiixatu fi lmalai fadiixa baa la ydhaha dad badan dhexdooda qofkii aada uga naseexaysa waa fadeexad ama eh, goorna u sheeg marka dabadda aada u baxda ama si gaara ah ula faq oo dadka aad ka qarinayso dabeedna si hufan oo aad u muujinayso inaad dawaynayso aanad didinayn wax ugu dhig ah, masaladaas iyo saasaad tiriye saa iyo saasay ku wanaagsan tahaye la soco waan ku baraarujiyey jazaaka allahu khayran buu qoranaya akhlaaqda nabiga calayhi salaatu wasalaam ee wanaagsan iyo habka loo tilmaamaya taa ka faa'idaysanayna sia wax loo sixi karo waa saa uu nabigu usaxay calayhi salaatu wasalaam Ah, isagu dee markaa wuxuu doonayaa ila shaaric buu ahaaye in ummaddu ay ka faaidaysataa buu doonaya sidaa darteed buu dadkii oo maqlaya u saxay waa laga faaidaysanayaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa wixii qofka muslimkaa ah sharaftiisa meel lagaga dhici karo ee keeni kara mala xun in lagaa maleeyo waa inaad ka fogaato waa inaad ka fogaato iyo dadkii oo tukanaya haddii ad iska fadhida ama meelahaan iska meermeeraysanaysa si aad xataa jamac kusoo tukatay masaajidkan jamacan oo kan kale laga tukanayo haysag taaji hebel baa kasoo baxayaan yaro sugayaha odhani waar muxuu tukan waaye muxuu ka ag taagan yahi baa lagu odhan doona qaar baa xaman doona istakribt ama istakhribto mala xun baa lagaa maleeyey meel kale u yaro bay miyaadan rag nin marka cishaayiga maala sidan oo kale looga baxo ayuu isla taagaya allahuma hadiniida ducadeedii dee maxaa la garanaya inuu salaaddii subaxi saaka ka tagtay soo maaha ya inuu iska dhaafo weeyo iska tukado haddii u xataa cudurdaar kaga tagtayba waa inu allahuma hadini ilaa iska daayaayo dee uu iska tukadaa salaadii uqallah ila waay arkaa inaan subaxii ka tegay marka asturaadu dadkana ha baxar ha gelin waaya xadiidkani saasuu xusay qiimaha uu fadligan iyo jamacani leeyahy hadduu ku dhaafood hesho ka daba tag oo ha ka hadhi وعn abi هurayرaةa radي الlahu عanهu qala qala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam nebigu wuxu uhi inamaa jucila اlimaam imaamka waxa loo yeelay oo loo jideeyey liyu'tama bihi si loogu daydo si loogu daydaabaa imaamka loogu talagaloo loo jideeyey oo dadka loo hor joojiyey faidaa kabara fakabiruu markuu allahu akbar yidhaahdo idinkuna ka daba dhaha walaa tukabiruu idinku allahu akbar ha odhanina xataa yukabira isagu ilaa uu takbiirta ku dhawaaqo idinka horeeyo waidaa rakaca farkacuu markuu imaamku rukuuco idinkuna dad yahow ku xigsiiyo ka daba rukuuca walaa tarkacuu xataa yarkaca ha rukuucina jeeruu rukuuco ha idinka horeeyo waidaa qaala samica allahu liman xamida markuu ereygaa yidhaahdo faquuluu waxaad tidhaahdaan rabbana allahuma rabbana laka الحمد ilaahay odaa mahadna saa dhah waidaa sajada markuu sujuudo fasjuduu idinku sujuudoo ka dambeeya walaa tasjuduu xataa yasjuda idinku ha sujuudina jeeroo uu sujuudo waidaa sallaa qaa'iman hadduu sara joog ku tukado fasalluu qiyaaman joog ku tukada sidaa uu u tukada idinku ku dayanaya waidaa sallaa qaacidan marka uu fadhi ku tukadana fasalluu qucuudan fadhi ku tukada ajmaciina idinkoo dhan siduu isaguba fadhi ugu tukanaya xadiidku waxa uu adkaynayaa kudayashada inaan iyo inaan laga horaynin ayuu markaa tilmaamaya intaasoo dhanba waxa iyaduna ku jirta waidaa amana faaminu idaa amana alimaamu faaminuu markuu aamiin yidhaahdo idinkuna aamiin dhaha wala aamiin marka uu idhaahdo in la raaciyo wey isagoon wala daaliin ka dhammaanin in aamiintii la bilaabo maya marka imaamki waa lagu dayanaya xadiidkani waa qaacida loo qaadanayo wax wal oo tilmaamaya mar axkaamta salaada Eh, markay labada qof dee imaamki iyo maamuumkiis daba socdaa qaaciduu yahay waxaynu markaa gallay waynu soo dhaafnay mabaaxiftii baabuljamaaca qaybi horeynu sheegaynay laakiin axkaam alqudwa kudayashada iyo axkaamteedii baynu maraynaa sida la isu hagaya imaamku uu ku hagayo marka takbiiraadkii baa laga dambaynaya rukuucdii ictidaalkii sujuuddii eh, ayaa lagala dambaynaya intan u dambaysa ee aada siro weydiinayso hadduu fadhi ku tuka sarajoog hadduu ku tukada sarajoog ku tukada hadduu fadhi ku tukadana fadhi ku tukada oo wada fadhiista maxay noqonaysaa xadiidku markii hore saasuu ahaa laakiin waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam xanuunkii uu ku dhimanayay asxaabta wuxuu tukiyey isaga oo fadhiya iyaguna ay taagan yihiin sidaa darteed dee haddii dadkii ay kari karayaan sarajoogii isaguna aanu kari karayna fadhiguu ku tukanayo sarajooggii baa lagu tukan doonaa marka xadiidkaa waktigaa u dambeeyey ahaabaa nasakhaya kan qowlkaynu qaadanaynaa waa waayo mustafaadaadka xadiidka imaamka in la raaco waa waajib wey in la khilaafana maya lama khilaafi karo way dhacdaa dadkeenu imaamka inay ka horeeyaan allahu akbar markuu idhaahdo isagoo taagan ayay ragcaddaba tegayaan dadka qaarkoodna waxaad arkaysaa marka samica allahu liman xamida imaamku uu yidhaahdo intaa yar uu akhriyayo ducada ee uu taagan yahay ayaa qaarkood ay sii rukukuucayaan oo aada moodaysa in dabada laga riixriixayo dirqi ay isku hayaan macnaa kolba dhexbuu isku soo yaro qabanaya kolba dhexbuu isku soo yaro qabanaya imaamkii allahudiisu markay bilaabantay isagu sujuudu tegaya ila isba ducadan baa looga baahan yaha inuu akriyo imaamkii inuu ka dambeeya asxaabtuna waxay leeyihin maanaan sujuudi jirin jeerow nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu sujuudo oo ufooda dhulka dhigo markuu allahu akbar yidhaahdu sujuudda qabto ayaanu anaguna sarajoog ka soo dhaadhacayna marka waa in nafta wixii edardaraa laga ilaaliyo waa xaraam weeye xaaladaha qaarkoodna salaadu waaday ku buri karaysa ka horeynta iyo ka dibdhaca labadaba tafriicaad badan fuqahada u sameeyo eh, ay fiqiga ku bastiyaan hadduu waktiyaasha qaarkood imaamku ka horeeyo ama ka dambeeyo meelaha salaadiina ay ka burayso hadduu imaamka ka horeeyo ee la waafaqsan yahay waxaa ka mid a ah, eh, xidhashada salaada maalan allahu akbar imaamkiibuu kala horeeyeyba taa waanu ku xidhan yahay waa ka buraysaa waa ku celiyo tartiibkaasaa fada ereyga fada ah ayaa xarafka macnihiisa ahaa kalimatun dallat calaa macnan fii kayriha waa kelmad kutusisa macna kelmad kale ku jira marka saadan la isticmaalaya waxay tusinaysaa waa tartiibun maca tacqiib kala dambaysiin baa jirta aan gaab badan loo dhexaysiinayna isku xigta oo imaamkii qofkii uu la soconaya innamaa jucila alimaamu liyutama bih ereygan isaga ee samica allahu liman xamida rabbanaa allaahuma rabbana laka alxamd siiqooyin dhowruu lahaa labadaba miyuu isku darayaa imaamku mise way kala yeelanayaan horeynu usoo marnay imaamka iyo waxay odhanayaan samic allahu liman xamida ayuu xadiidkani sheegaya inuu odhanayo imaamku kala tukinayaana u odhanayo allahuma rabbana laka alxamd marka waxaa daahirkii noqonaya in hee kala leeyihiin oo midiba mid odhanaya laakiin horeynu usoo marnay imaamku markuu sii socdo inuu samic allahu liman xamida markuu istaagana uu kala odhanaya marka imaamka iyo munfaridka inay labadaba isku darayaan waa u badan yihiin qof kaste la tukinayo ayay leeyihin isagu labadaba biyo isku darayaa aimada qaarkood waxay qabaan sida xanaabiladoo kale imaamku hadduu yahay imaamkii raatibka ahaa cudurdaarna uu leeyahy fadhiga dadka wuu ku tukin karaa fadhiga dadka waa ku tukin karaa iyada oo eh, dadku ay taagan yihiin macnaha waxay isku khilaafayaan imaamku marka uu fadhiyo dad ma tukin karaaba horta midaan kici karayn nin fadhiyoon kici karayn dad la tukin karaa ha iyo maya mayagay u badan yihin qolada haalihina hal masaley ku xidheeno dee ninkii masaajidkaba imaamka u ahaa ee raatibka ahaa haddii uu dee duruuf ay ku timaadou kici kari waayo ha bay yidhahdeen fadhiguu ku tukin karaa ama alimaam raatib idaa sallaa qaacida licudrin faina min tamaami اliqtidaa'i wاlmutaabacati an yusaliya alma'muumuuna qucuuda walow min duni cudrin xaaladaa imaamka raasibka ah ama lala fadhiisan bay qabaan qawlkaasaynu qaadanayna dambe markaa xaaladihii ugu dambeeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam inama jucila alimaamu liyutama bihi masalo kale isla waafaqeen oo qofkan masalan ku daba tukanaya imaamka ma in salaadiis iyo salaadaadu ay isku mid ahaadaanba mise way kala duwanaan karaan labada salaadood ha iyo mayaba way yidhaahdeen laakin waxay u badayen way kala duwanaan karaan waataa xanaabiladuna ay isku khilaafeen ibnu taymiya uu markaa qaybtaa raaca macnaha eh, madhabta xanaabilada ayaa waxa ay axmed baa ku tegaya in imaamka mar haddii la yidhi waa ha khilaafin ee ha lagu daydo markuu sunno tukanayo sunuun baad la tukan kartaa markuu farad tukanayo farad baad la tukan kartaa eh, markuu duhur tukanayo duhur sidaasaa la wadaya adigu ka uu tukanaya ku lamidaho isaga laftiisaaba laba riwaayada wahuwa ikhtiyaaru shaykh islaam ibnu taymiya fainahu raximah llah yujiizu an yusaliya shaksu khalfa shaksi aakhara yukhaalifu fi niyati walafcaal marka salaadii qofkii aada ku daba tukanaysa ama ha isku mid ahaatee ama ha kala duwanaatee waad ku xidhan sunihii faralkii waa lagu xidhan karaa haddee xadiidkii saxiixa ee ducaad baynu haynaa isagoo sunno tukanaya dadku faralka ku daba tukanaye labadii salaadood haba kala duwanaadana waa la isku xidhan doonaa intaasuu sii yar sharxayaa laakiin qowlkaasa aynu jumhuurtuna u badan yihin daliilna leh in labada salaadooda la isku xidhanayo hal un bay usii xidhaa markay sii yar wadwadaan halkan kama muuqdeen oo ah labada salaadood in nadligooda iswaafaqsan yihin in labada salaadood nidaamkoodu iswaafaqsan yahay oo looga jeedo dee masalan salaatuljanaaza iyo salaadii labada ahayd ama afarta ahayde dee aada garanayso miyay isku qola yihiin <laughs> ma isu egyihiin isuma midna waa bilaa rukuuco waa bilaa sujuud midna maamuumkii wuxuu u baahan yahay inuu xagga hoose u kaco midna sarajoog ku dhamaysanaya sidoo kale tii dayaxmadoobaadka iyo kusuufkii kusuufkii labada rukuucood iyo labada qiyaam lahayd de islama jaan qaadi karaan qaarkoodna witriga laftiisii way ku daraan oo mid keliya ah hadba labiyo wixii ka badan baa doonaysa labada salaadood hadday isku nadm yihiin manaa isku isqabanayaan ehm, ehm, waa la isku xihan karaya waxay u daliishanayaan muaad mucaad ibnu jabel radia allahu canhu intuu nabiga la tukada calayhi salaatu wasalaam salaada faralka ah ayuu u tegi jiray xaafadoodii tegi jiro madiine dhinaceeda shishaa kolkaa wuxuu tukin jiray salaada sida cishaayigo kale u tukin jiray salaadan uu isagu soo celinaya waa sunne ummaddan uu imaamu noqonaya iyagu tay tukanayaanna waa faral waa faral lagu xidhay maxay sunne waay kuwa kalena waa lamid وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu ra'aa wuxuu arkay في أصحاabihi أصxaabtiisii wuxuu ku arkay تأhرا dibdhac aanay u heelanayn jamca iyo u dhakdashadiisa iyagoon jamcii iyo adaankii u dhega nuglayna habsaamayu arkay faqaala wuxuu uhi taqadamuu war soo horu mara fa'tamuu bi igu soo daydoo igu soo dhowaada waliya'tama bikum idinkana ha idinku daydo ha idinku soo xidhiidhsamo man bacdakum cidda idinka dambaysa rawaahu muslim taaqur kan uu kusii cad yahay waxa weeye wuxuu arkay iyagoo aan usoo degdegaynin sufuufta hore iyo buuxinteeda iyo xidhiidhinteeda iyo oo qaarkood meelaha dambe iska taagtaagan yihin basaynu u yar badan nahay dadka qaarkoodna saxmadaaday iska yidhaahdaan malaa meeshaa yar nafiskaabaaba ah, ah. in salaada markaa malaa ku cusbaabun nin baa is idhaahdo xidhiidiyo kolka kasii yaro durkaba isagu soo durkaa waar naga joog bui waanu kasii durkaynaa isagu nagu soo durkaya macnaa ninkana wuxuu isleeyahy jamaca xidhiidiyo de isaga isqabta oo isku shaydaanka isdhex gelin de wuxuu doonaya inuu yar nefiso meel faalala ah uu helo kan iyo kanba ka yara dur marka almuhim wuxuu nabigu diidaya calayhi salaatu wasalaam safaafka dambe oo lagu tukado iyadoo kii hore uu markaa buuxin u baahan yahay ama in loo soo kala dheereeyaba ayuu doonaya taqadamuu faatamuu bi waliyatama bikum man bacda soo horu mara oo igu soo dhawaada oo igu dayda idinkana kuwa idinka dambeeya ha idinku soo dayde waxaa halkaa laga faidaysanaya in imaamka loo dhawaada inay sunatu aada u wanaagsanto khayru sufuufi rijaali awaluha law yaclamu naasu maa fi safi lawali lastahamuu calayh safka u horeeya waxa khayra ku jira hadday ogaan lahayn waa loo qori turan lahaa dadka waxaa saf u khayr badan sufuufta ragga waxa u khayr badan kuwa u horeeya sidaasay tahay oo idinkana kuwa idinka dambeeya ee xaq ula inay idinka dambeeyaan ha idinku sii xigeen macnaha dadka aqoonta leh kuwa quraa'ada ah kuwa axkaamta salaada yaqaana imaamka bedeli kara dadka culimada ah iyo waaweynka ayaa sufuufta hore gelaya ila meeshu waa hogaamin hogaaminta isbedel bay ubaahan kartaa iyo sixida waxaa kusii xigaya markaa caamada iyo dhalinyarada iyo waxaa kusii xigaya dumarkaa u dambeynaya marka cidimo siday xaqa u leedahay nin waliba booskiisa waa inuu qaato wey dabcan kii booskan xaq yeelan lahaa haduu eh, gelaya hadduu iska maqnaadana waa la buuxin meeshu ha u banaanaata iyo sijaayada ha u taallayo ma jirte waa la buuxinaya shuruud lqudwa ayaynu ku jirnaa iyo habkii markaa la isugu dayanayay yushtaradu lisixati liqtidaa'i cilmu lma'muumi biintiqaalaati alimaam sawaءn sallaha fi lmasjidi aw gayrihi bilijmac wayaxsulu alcilmu lahu bidalika bisimaaci اlimaam aw man khalfa shuruud ulqudwa asalkeeda ugu muhiimsane waxa weeye in isku dayan kartaa wada imaamkii aada la socon karto kiciddiisa fadhigiisa akhrintiisa rukuucdiisa sujuuddiisa waa inaad la socon karto oo ama aada maqlayso codkiisa ama aada arkayso labadaa marka haddii hadduu qofku masel fooq saaran yahay ama gidaaro ku gudbay xagga dambe uu joogo waa inuu arkayaa dadka imaamka kusii xidhan ee la rukuucaya la sujuudaya waa inuu arkaya uusaa kula socdaa ama sameecadoodan codkiisii ka maqlaya maqal iyo muuqaal waa inuu labadaa mid jiraa haddii imaamkii aada la tukanaysoon maqalna jirin muuqaalna jirin maxaa dhacaya dee dee ma wada socon karaysaa muuqaal waxaa noqon kara imaamkii aad arkayso waxaa noqon kara dadkii la tukanaya iyo jamcii kusii xiga ee sujuudaya aada arki karayso iyo maqalkii oo aada sameecadda aasaa lagu xisaabtamaya marka dushiina waa lagu tukan karayaa hoostiina waa lagu tukan karayaa dariiqba ha u dhaxeeyo qaarkood waxaabay kuleeyihiin ba dab la shidaya ha u dhaxeeyo wada socoshada un baa muhiima liyutama bihi baa utaalla y markayna aqwaashaasu yaro celcelinayaa inahaasuu maaragta ka warramaya وعن <clears throat> زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu dayrtay dayr ka dhigtay xujra xujratan dayr yar buu samaystay bikhasafatin jarmo ama caw ama salli wax noocaas ayuu dayr yar ka dhigtay fasallaa fiiha wuu ku tukaday masaajidka dhexdiisa fatatabbaca ilayhi rijaalun rag baa raacraacay oo dabagaloo ku doona inay ku daydaan wa jaa-uu yimi yusalluuna bisalaatihi inay salaadiisa ku xidhaan bay dooneen sida habeenkii taraawiixdoo kale wafiihi afdalu salaati almar'i salaada shaksiga waxa ugu fadli badan buu nebigu yihi fii beytihi ta uu gurigiisa ku tukado ila almaktuubata tafaralka ah mooyaane oo tafaralka ah waxaa fadli badan masjidka muttafaqun calayh sheekhu tartiibtiibuu wadaa shuruud lqudwa ayuu wadaa isagoo aan kuu sheegin buu nusuustii soo dhigayaa daliilka u ahayd laakiin de adaa kala baxayo nidaamka arkaya waxa weeye qofkii haddaad la socon karayso wax gidaarbaha idin dhexeeye simaanka ama gidaar ha idin dhexeeyo ama gidaar kaa horeeya ama gidaar dhinaca ibaha idin dhexeeye kol haddaad la socon karayso waxa xadiidka usoo daliishaday in lagu xidhan karayo iyada oo caw ay nebiga ku dayran tahay oo buul yar uu ka samaystay iyo asturaad yar masaajidka dhexdiisa ayay asxaabta qaarkood ku dayanayeen oo ay ku xidhnaayeen macnaha ixtajara hujratan bikhasafa khasafaduna waa min xasiib mansuujatin min sacafi nakl geetimireedka laabahan dhaadheeree laga soo guraya bahal tan hudheelladu had iyo jeer ay yaro taagaan oo kale meesha ya lagu cunteeye lagu dayro o kale noocaas kale u ka yaro dhigtay asturaab marka haddii dee imaamkii iyo maamuunkii waa kuwa fuqahadu yidhaahdaa hadduu xaajis jiro ase ay isu socon karayaan oo aan isu socon karayaan waaya marka xaajidkaasi inaanu waxba u dhimaynin ee imaamkii kol haddii lala socon karayo ayaa halkaa laga fahmay oo usoo qaatay min shuruudi lqudwa waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka dee in uu ku maaragtay salaada sunnaha guriga in lagula dadaalo inta uu kari karayo qofka waxaa kaloo laga qaadan karayaa buuri qofkii